alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wala alih wasaxbi wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah waa yahay waxaynu soo qaadanay alkitaabu alawal min buluuqi اlmaraam oo ahaa kitaabu طahaara maxay culimadu dahaarada ugu bilaabaan haye dahaarada he dahaarada la-aanteed cibaada ansixi mayso sax wey baarak allah fik maxay kale haye haye a ya shadrun min aliman waa qeyb nadaafadii ka mid ah iyo haye ya ha xadiis xades waxau nebigu uri alay slat slaam miftaaxu الsalaa aلطahuur aw aلطahuur miftaaxu الsalaa markaa waa furihii salaadaba ee furaha laga soo geliy wey marka saa awgeed ba طahaaradii loo horeysinaya oo dee najaasaadkii iyo weysadii iyo waxyaalihii sidii la yskaga nadiifinayay loo طaahirinayey halkan nin baa soo qoray inuu keligii yahay inay de kale kula jiraan mooyaane waxa uu cudsanayaa in baabulxayd lagu celiyo liannana lam nafham buri <laughs> ma anaan fahmin buri marka salow haddaad dhagax weyn oo halkaa yaala ma qaadi karaysid laakiin se dhagaxu aad qaadi aada qaadi karayso u yahay dhagax weynu halkaa yaallaa lagu yihi ma qaadi karayso oo qaadi karayso marka ma laga yaabo inaad is tiraahdo e ma qaadi karayso oonad taabanba maxaan uga jeedaa ya anaa meena idinku yidhi markii koowaad baabkan muxuu ka yahay min ascab lah <laughs> marka balaa waad isa sii tiroon <laughs> anigoo ooyeyey marka horeba e soomaalida xag maaman anigoo ooyeyey ayuu sacna igu joogsaday maxaa ku xiga markaa dee wuu sii ooyaya soo ma hadduu raafka kugu sii joojiyo ood ood sii ooyi doonta on adiguna waay insha allah waan ku celin doonaa mar baynu soo dumari insha alla mar kale markaynu marayno e isla kitaabkan laftiisa sawaaidda e markaynu marayno qayb dee way noo imaneysaa alxayd ku saabsan markaasi nintii buluuqana e insha allah aynu raacin doono ilan maanta midib baynu haddana usoo bilaabina kuwa kale waxaynu samayn doonaa insha allah baab kastaba xadiiska la socda aynu raacin doona kitaabka dambe insha allah waay zawaaid cumdat اlaxkaam calaa buluuq اlmaraam waxaa soo ururiyey alfaqiiru ilaa cafi rabbihi abu cabdiraxmaan maxamed khadir jaamic miyaad garanaysaan waayo waa sheekiini naxwa baaraka allah fih idaa barakay maxamed yar u dadaalaya waa nin yaroo macalin ahoo intiisana ku weyn ya nin yar marka leeya xagga da-adaan uga jeedaaye xagga cilmiga iyo dadaalkiisa iyo oo ninka dowladaa dhan ead arkeysan iyo tii horeba ya mashiinka wareejinaye halkaa gaadhsiiyey ilahay barkeeyo waana ragga la doonaya inaad idinkuna ku dayataan dhalinyartiina soo koraysa idinkuna sidaasoo kale noqotaan oo qofku hamigiisa dacwad iyo siduu uga midho dhali lahaa uu ka dhigo isagoo waxba ku doonayn ilahay dartii ay ka tahay ma fahamte a ah, waayo cilmigu waa cibaado sheekaagaa laga yaaba inaad ka sheeksanaato ood ka badiso waruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu markaa de waa inaad ilaahay wax kaga doonayso hadhow lacag aad ku heshidiyo iyo madrase aad furatid iyo sheekh aad noqotid ha lagu weyneeyey waxaasoo dhami waa aqraadda ay tahay qofku inuu naftiisa uu ka daahiriyo way jiraan culimo kaloo soo ururiyey zawaaidda buluuq lmaraamka ee markaa cumdatulaxkaamka iyo taxriir kitaabka loo ladhaayo iyo kitaabkii kale almuntaqa iyo kuwaasina aad bay muhiim u yihiin waay kanaynu insha allah qaadan doonaa marka muqadimada aynu akrino in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah ama bacd fahadihi axaadiiثu tani waa aadi axaadiiثu matli اlcumda isku wada idaafee waa axaadiistii matniga cumdaha matnigu waa mid aanu kitaabku sharax lahayn inta aan sharaxayn ba waxa la odhanayaa matn alatii lam tudkar fii buluuqi lmaraam taasoo aan ku soo aroorin oo lagu sheegin buluuqu maraamka jamactuha fii hadihi risaala baan kusoo ururiyey biirshaad iyadoo ay aan ka tala qaatay ama uu talada lahaa min shaykhina alfaadil abi cabdiraxmaan cabdillahi xasan xashan alberberaawi xafidahu llah tacaala likay yastafida minha طulaab si ay uga faa'idaystaan ardadu khaasatan tulaab xalqat alxadiid fii masjid alxudayfa lishekhina xafidah llah tacala marka waa dersi uu sheekhu sheekh barbaraawi xafidah llah uu dhigi jiray oo muntaqa akhbaarka ah ku saabsanaa kitaabka ahaa ayuu la xidhay buuhi masjid xudayfana oo masaajka yaalo halkaa boqoliyo kontonka walam ajid mutawaafiqata liarqaami اlmutuun wاshuruux faاctamadtu min xayثu اlarqaam kitaab taysir اcalaam sharxi cumdat اlaxkaam maan helin buu yihi inay iswaafaqsantahay xagga arqaamta mutuunta iyo shuruuxdu in marka qaarkood laga yaabo kitaabka cumdaha laftiisu xaggiis uu ku kala duwanaado arqaamta axaadiista oo sida kolba daabcad u yihiin buluuqa laftigiisa waa saas o kale waxaa laga yaabaa riwaayaadka qaarkood in xadiis laga dhigo tira laga dhigo xadiis qaarkoodna aanay xadiis ka dhigin marka xagga tirada way iswedaan kartaa waxaan saan u ictimaaday bu ihi kitaabka la haha taysir alcalaam sharxi cumdat alaxkaam oo leeyahy sheekh al basam ikhtartuhu waan doortay kitaabka liannahu muntashirun beynana wajacaltu likuli xadiisi raqmayn faالraqm اlأwl huwa litarqiim الzawaa'id wathani huwa raqm اlxadiisi fi sharx labadaa raqameenu sameeyey buu mid waa ka kitaabkan zawaa ah ka kalena waxa weeye kitaabkii sharaxae uu ka soo qaaday halkuu kaga jira tira ahaan labadaasi la mar ay saba socdaan waay kitaabu ahaara marka imika nag axaadiisu min akreyna maadaama aynu dahaarada iyo sharaxeeda iyo hore usoo maray وعن بن الخdاr radي الlه عanه qaal samictu rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم yquul inama الأcmaalu bالniyaat wa fii riwaayaة bالniyati halkaa bالniyaat wainama likuli mriin maa nawى qof wal waxa u ahaaday maa nawo wixii uu niyeystay shar iyo khayrba iyo waajib iyo sunaba faman kanat hijratu ilى اllahi warasuulih man kanat hijratu ilى اllahi warasuulih qofka markuu hijroonayo hijradiisaasi ahayd ila allah ilaahay xaggiisa inuu ilaahay dartii u hijroonayey wa rasuulihi rasuulka xaggiisa uu hijroonayo rasuulka uu u tegayey fa hijratuhu ila اllahi wa rasuulih marka waa hijra maqbuula muwaafiqa lisharc sidai ilaahay doonaya bay waafaqsantay waman kaanat hijratuhu ilaa dunya yusiibuha aw imra'ati yatazawajuha qofka ujeedadiisu ay tahay markuu ka tegayo meeshii laga hijroonayay ee uu tegayo halkii loo hijroonayay inuu dhaqaale ka soo helo amba uu ka soo guursado fa hijratuhu ilaa maa haajara ileyh hijradiisu maxay noqonaysaa waxa uu hijrooday ayay noqonaysaayo hadduu dee dadka ku qaldayu ka dhigay inuu ilaahay dartii u hijroodayna uu ku dambaabaya hadduu isagu iska dhaqaaqu dantiisa adduunyo soo qabsanayena de ajarna ka heli maayo sida mubaax bay iska noqonaysa mubaax haddii aanu de wasiilo kale iyo niyad kale raacin marka xadiiska almuhim waxa uu ku saabsanyay iminka inama alacmaalu binniyaati oo ah inaanay tahaarada laftigeedu ansixaynin ilaa biniyati weysadii niyad bay u baahan tahay maydhashadii niyad bay u baahan tahay nijaasta marka la suulinayo laakiin sidaynu soo sheegnay markaynu sharxaynay iyadu e niyad uma baahna iyadu niyad uma baahna oo haddii maradu ay nijaasoodo aada maydho adigoo niyeynin ambaba ay iska maydhantaba ka soo qaad roobbaaba kugu daayay amba balle waad gashay uu iska maydhmay wixii de way daahir markaa jirhkiisaasoo kale oo isagu niyadaasi shardi maaha izaalu nijaasada lakiin haddii qofku mital maydhanayo inuu maydhashadaasi tii waajibka ahayd ay tahay iyo inuu iska qabowsanayo caada ay ka tahay waxaa kala saaraya niyadiisa ilaan ficilkii dusha sare waa iskaga mida ah. niyadaasaa wax kala saaraysa inuu xubnihii weysada u maydhayo inuu ku qaboojisto ama boodh uu leeyahay iyo wax lamida uu iska hagaajinayo iyo inay ka tahay cibaado niyaddii baa kala saaraysa waay xadiiska waynagii kusoo dhiganay ha ah, alarbacuun anawawi markaa waynu iska ka gudbayna wa can abi hurayrata qaal radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh laa yaqbal اllahu salaata axadikum ida axdatha xataa yatawada laa yaqbal llahu ilaahay aqbali maayo salaata axadikum midkiin salaadiisa idaa goorta axdatha uu weyse jabo xataa yatawada ilaa uu weyseysanaya ilaahay aqbali maayo laa yaqbal اllaahu ilaahay ma aqbalo salaata axadikum oo loo idaafeeyey salaada midkiin markaa asalaata sawa kanat hadihi aلsalaa farda am kanat naflan amba faral ha noqoto amba sunno ha noqotee haddii uu markaa weyse jabay xataa yatawada ilaa uu ka weyseysanaya wa can cabd camr bn caas wa abi hureyra wa caaisha radi allahu canhum qaluu waxay dhahn qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam weylun lilacqaabi min annaar weylun hoog iyo ciqaab baa u ahaaday lilacqaabi cirhbo weylkaasoo min annaari naarka ahaaday wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qal wuxu uhi idaa tawada'a axadukum midkiin markuu weyseysto falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa-an biyo ha yeelo oo sanka ha geliya biyaha uma dabeetana liyatan liyantathir ha iska soo fiifiyo ha iska soo celiyo waman istajmara qofka istijmaar sameeya falyuutir ha witriyeeyo waida istayqada axadukum midkiin markuu soo baraarugo ee soo tooso min nowmi hurdadiisa falyaqsil ha meedho yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa intaanu dhex gelinin filinaayo weelka alaaan saddex jeer ha maydho waayo fa ina axadakum midkiin laa yadri garan maayo ayna baatat yaduhu xaggee bay gacantiisu u hoyatay wa fii lafdi limuslim wuxuu ahaa falyastanshiq biminkhirayhi min almaa falyastanshiq ha ku qaato oo ha ku sandaarsado biminkhirayhi labadiisa dul min almaai biyaha wa fii lafdin man tawadaa qofka weysaystaa falyastanshir marka axaadiistan in badan oo ka mida waynu soo aragnay iyo mawduucan xadiiska koobaad ee ah inama alacmaalu binniyaat ayuu maynagu saayida markaa iyo halkan riwaayaadka qaarkood baa laga yaabaa waxaynu soo maraynay xadiiska laa yaqbal lahu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawada saasoo kale wayn lacqaab min annaar macnaheedu waa maxay cirhbahaasi naarta gelayay ee xaggey xidhiir kala leeyihiin tahaaradii iyo weysadii haye Ah, weysadii baan ansaxaynin markaa ciqaabkaasi wuxuu kaga dhalanayaa kaga dhacayaa inuu weysadii ka tegey oo dee weysadii mu dhamaystirin weysana umay ansixin qofkaas cirbuhuna waa laga yaaba inay qofku ilaa inuu waxa weya isagoo lugtii maydhay aanay biyuhu gaadhin marka waa tambiihi gaar abu hureyna waa kii xadiiska ku bilaabay asbiqu lwuduu fa inii samictu abaalqaasim sala allahu alay slam yaquul weylu licqaabi min innaar falyajcal fii anfihi maan uma liyantasir uma waman istashmara falyutir marka haddii lagu idhaahdo aayadda qur-aanka laguma sheegin sanka iyo luqluqashada toonna oo aayadduna waxay ka warrantay weysada iyo fardigeedii faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbeyn afar fardi oo ka mida furuuddii bay sheegtay markaa mar haddii aan lagu sheegin halkaa miyaan sandaarsiga iyo luqluqashadu aanay sunno ahayn haye haye haye staag haye a faqsiluu wujuuhakum may soo gudageli wejiga laftigoodu wejiga laftigiisa ayay ayay ka mid yihiin xadiiskana daliil buu siiyey falyajcal waa ficil amar soo maha ya marka inay waajib tahay oo aanay banaanin qofki inuu ka taga halkaa laga qaadanayo istijmaarku inuu saddex dhagax ku istishoodo falyutir witri ugu yaraan saddex inay noqdaan shan toddoba saas taana waynu soo argn inuu qofku gacmihiisa maydho sababtana xadiiskaa sheegay uu sababey faina axadakum laa yadri ayna batat yadu nijaas bay soo geli karta min khirayhi oo labada dul weeyaan markaa biyaha kor ha u qaata weeyaan ilaa qofku inuu mooyaane a wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima wlmuslim can cabdillahi bni mqfr radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaal ida walaqa اlkalbu fi inaayi axadikum faqsiluuhu sabca wacafiruuhu haamina bituraab toddoba maydh oo faqsiluuhu sabcan halkaa qoraalka waxbaa ka maqane maxaa ka maqan ya faqsiluuhu maxaa ka maqan ya haye may kelmadda laftigeedan sheegaya haye ya ya hamsadii baa ka maqan faqsiluuhu sabcan wacafiruuhu athaamina ku dhooba wey ku walaaqa ku dhooba athaamina bituraab ciid marka horeynuu soo maray in toddoba tii la doono ciidda laga dhigayo wacafiru thaamina bisuraabna waxaa laga qaadanaya toddobadii inta u hooseysay inay yihiin in laga kordhin karo inhaa laga kordhin karo oo dee sideed iyo inta laga dhigo wa fii lafdi limuslimi samictu khaliilii yaquul tabluqu اlxilyatu min almumini xayثu yabluqu اlwudu tabluqu way gaarhi doontaa alxilya wixii lagu qurxinayey min almuumini bay gaarhi doontaa xayu meel yabluqu lwudu waysadu ay gaadho xilyadu waa dahabkii iyo fidadii qofka loo xidhayay maalinta qiyaame ee lagu qurxinayey halkii weysadu gaadhaysay ayay gaadhaysaa marka taa macnaheedu waa maxay dee in waysada halkeedii la gaadhsiiyo waa xadiisku fadliga weysaduu tilmaamaya shuruuddii weysada buu sheegay lakiin wuxuu tilmaamay min fawaaid alwudu qofka maalinta qiyaama in loo qurxin marka haddii la dhaafiyo ka war haddaba aaggii la dhaafiyo sidii abu hureyra uu samayn jiray taasi waxaa leeyahay halkuu rasuulku ku joojiyay alai salatu salaam ayaa lagu joojinayaayoo abu hureyrena maxay ka ahayd ijtihaad maalinta qiyaamana qofka muslimkaa wax adduunyadan ka xaaraana baa loo xidhaya oo ka ah maxaa ka mid ah dahabkii baa ka mid ah iyo xariirtii iyo fidadii adduunyadan ayuu waxna ku cuni karaa idan weysadu waa cibaado sideeda u madax bannaan si aynu soo aragnay weysadu iyadoo haddana wasiilo cibaado kale u sii ah waddadii loo marayay iyadoo ah shardi ku ah haddana qofku hadduu niyoodo inuu cibaado gaara gudanayo oo weyse la yidhaahdo oo ilaahay ugu dhowaadu niyadana soo jeediyo oo uu ka dheeraad ka dhigo inuu salaadii ku bannaysanayo shaki kuma jiro ilaahay subxaanah wa tacaala inuu dembiga kaga dhaafo oo sheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah wuxuu aada ugu celceliyaa matalan xadiiskii ka warramayay qofku markuu weyseyso dembiga indhihiisa ku eegay iyo kuwa dhegihiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisa kasoo daatay waxa uu yihi waa goorta aada niyooto cibaada inay tahay laakiin qofku hadduu is idhaahda un ku banayso way ansaxaysaa de salaaddi way ku banaanaanaysaa ajarka noocana ma helayo sidaa ogeed bay tahay weysada in mar kastaba la ilaashadaba oo waa kii nabigu uri alay slat slam laa yuxaafidu lwuduuha ilaa muminan an cabdillahi bn cumar radi allahu an bab listiaaba alistiaaba bimacna alstinja alistiaaba alstinja oo weliba markaa macnaheeduna si yahay aadaabu qadaa alxaaja sida xaajada loo gudanayo laskaga haajinayo an cabdillahi bn cumar radi allahu anhu an cabdillaahi bni cumar bn khadaab radi allahu canhuma qaal raqaytu ay calowtu waxaan koroon ka sareeyey yowman maalin calaa beyti xafsa gurigii xafsa oo fara-aytu nabiya sala llahu alay sl nabiga ayaan arkay oo yaqdi xaajata xaajadiisa gudanaya mustaqbil ashaam shaam ku jeeda oo qaarkiisa hore xagga shaam u jeedo mustadbir alkacbati kacbadana u dhabar jeediyey oo fii riwaayati warin kale waxay ahayd mustaqbila qaabilsan beyt almaqdis aw beyt اlmuqadas xadiiskan koley sharxa waynu ku sheegnay markaynu sharxayne imise qowl baa ku jiray qadiyaddaa ku saabsan istiqbaal wastidbaar alqibla cinda qadaaءi اlxaaja maxaa ka mid ahaa hay a a a hadduu banaanku xaajo gudanayo iyo haddaanu ku xaajo gudanayn taasi waa qowl haye qowl kale qowl kale aqwaashumaa doonaya horta tarjiix waa inoo dambeey haye aduuba gacan ha istaago ah, waa qowlkii saaxiibka haye haye hadday banaantii haddaanay banaan ahayn marna uma banaan waayo xadiiskan maxaad odhan doontaa waayo haddaba haddaad weliba cumdatulaxkaam aragto dhammaan axaadiisiisu waa muttafaqun caleyhi meel meel baa jirta way jirta marka qaarkood de ilo bashar sheekuyo waxbaa seegi kareen xadiis aan saxiixa ku olin ama midko midkood ku yaala labadooda aan ku wada olinu sheego lakin waa naadir iminka nabi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam oo shaam ujeeda shaam xaggee ku taalla waa waqooyiga soo maaha mar hadduu waqooyi ujeestay qibladu xaggee ka soo xigtay nabiga alay slat slam koonfur soo maaha dhabarkiisi xagguu soo jeeda markaa qaarkiisii dambe waana cabdillaahi bni cumar <laughs> waay ii aye a a waad leedahay u ismelmelaya maraaxida qad buniyat naxwa shaam xadiiskii tilmaamayay aye suuliyadii xagga shaam loo dhisay qibladii waxba kama celin gidaarka kama celin leeyahy waxaad ka odhantaa masale kaleo taa ka baxsan in qabri xaggiisa loo tukada ma banaanta ya a ah. ama masaajid lagu beego qabri de horta ma banaano soo maha laa tusalluu ila alquburi laa tajlisuu cala alquburi walaa tusalluu ilayha baa xadiiskii nabiga alay sla slam quburaha hana ku dul fadhiisanin hana u tukanin xaggeeda hadduu maanta qof qabri la dul tago salaadiisii amba qubro fara badan la dul tago ka waran miyay banaantay ka waran waayo haddii gidaar weyne udhexeeyo <laughs> bal waayo masaajidkan imika aynu ku jirno haddii mixraabkiisa sidaa loo qaado ilaa kacbada ims imise qabri baa lasii jiidhaya imise xabaalood ba ku beegan ya faasilkii maadana faasilkani wax sahlan maaha o gidaarkan dee ka asturaya kacbadii qofka wax saalan maaha inkastoo dee gidaar keliya oo masaajidka gidaarkiisu maaha ku kale loo bahayo faasil loo baahayay bana wado weyn iyo matan qabaalaha marka laga warramayo waynu gaari insha allah xadiiskan wuxuu ku cadyahay inkastoo sheekha cumdahli xadiiskan markuu sheegay uu masaladaa ku tegay isagu ah in la kala qaadayo haddana markii dambe wuxuu tilmaamay axaadiista tilmaamaysa inaan loo jeesanin oon loo dhabar jeedin ayaa mar kasta xoog badan buri oo axaadiistaasaa wax nasakday ayuu leeyay ya inaan marnaba amba dhismaha noqoto amba yay noqon lakin de xadiiskani wuu ku cadiyay qadiyadaas cabdillahi bni cumar ubuu qastiin rasuulka inuu arka calayhi salaatu wasalaam marka hore maxay xafsay isku hayeen cabdillahi bni cumar xafsina waayo waa xaaskii nabiga radi allahu canha markaa gurigeedii oo dee gurigii walaashiia ayuu koray isagoo dan iyo hawlkiisa isagu kale marka si kadisunbuu rasuulkii alayhi salatu slam isha ugu dhuftayo suurigii ku jira oo sidaa u jeeda rasuulkana alayh salatu slam de ficilkiisa iyo hadalkiisaba waxa laga soo qaadanayaa in la waa laga wanaagsan yana de wa jiraysa haddii ml soo fajiyo marka muhim ah. qowlka ugu dhow waxa weya qowlka odhanaya war wixii dhismaha iyo waxaan dhismahayn waa kala eg marka hore dee ikhtiyaarka dhismaha laftiisa in laga jeediyo taasu waa laisla garanaya qiblada la ixtiraamo lakiinse markuu qofkii suuligii ku jiro dhismana uu ka xigay qibladii hadday ataa agga qiblada ujeeday inaanay dhib lahayn ba xadiiskani u caddaynaya waayo wax caddaynaya in axaadiistaasi mansuuqta ma raqaytu yowman raqa irtaqaa yartaqi aw tarqى fi الsmاء walan nuؤmina liruqiyika xatىa tunazila calayna kitaaba naqra-w waa ku yihi laad samada kortood samada fanato ku rumayn mayno oo weliba markaad samada korto haddana aada kitaab noo soo qaadnaanu aqri markaasumaan markaa ku rumaynayna raqaytu yowma calى beyti xafsa fara-aytu nabiya salى اlahu alay sl nabiga ayaa arkay yaqdi gudaya xaajatahu mustaqbil shaam waqooyi ujeedo oo shaama mustadbira u dhabar jeediye alkacbata wa fii riwaayati mustaqbila beyt اlmaqdis markaa beyt اlmaqdis iyo mustaqbil shaam ma iskhilaafayaan ya isma khilaafayan waayo maxay tahay sababto baytulmaqdis maxay ka mid tahay shaam bay ka mid tahay oo shaamna waa macno ballaarhan baytulmaqdisna waa macno gaaraho dee meel ka mida la sheegay waa meeshii ugu fadliga badnayd ba shaam wa can cabdillahi bni cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu uhi mara nabiyu sala اllah alay sl nabig waa soo maray biqabreyn oo faqaala wuxu uhi inahumaa labadani la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani laguma cadaabayo fii kabiirin ama axaduhumaa midkood miya fakaana wuxu laa yasatir min albawli mid aan kaadida iska hagaajin ama laakharka kala miya fakaana wa yamshi mid la socda binamiimati isku dirka oo fa akhada uu qaaday rasuulku jariidatan lan radbatan qoyan fashaqaha uu jeexay nisfayn laba qaybood buu kala jeexay laantii oo faqaraza uu ku taagay fi kulli qabrin qabri kasta waaxidatan mid ka mid ah oo faqaalu waxay dha rasuul rasuula allah ilaahay ilaahayow lima facalta hada maxaad saa u samaysay maxaad laamaha ugu taagtay qaala wuxu uhi lacalahu waxaa laga yaabaa yukhafafu canhuma in laga fudaydiyo ma lam yaybasaa intaanay intaanay engegin labada laamood amaanay qalalin weli ay qoyo yihiin xadiiskana wuxuu ka warramaya kaadida in la iska hagaajiyo istiaabadii oo aadaab qada xaaja isdaa macnaha weyn waxa weyaan adaabu qadaa ilxaaja oo dee istijadii iyo waxaaso dhan bay soo gudagelayaan iyo qibladii loo qaabilan istidaaba markaa macnaha ugu wanagsan aad ku fasiraysa waxa weyaan adaabu qadaa ilxaaja haddaba xadiiskan waxaad ka soo saartaan toban faa'iido xalqad la idhaahdo zubayr bnu cawaam ayaa faaidada kubaad qaadanaysa ciddii hoos fadhido n halkaa aye maxaa tidhi nijaaso iska hagaajiya a haddii ah, kaadida laiska hagaajiyo inay tahay sabab aad cadaab cadaabulqabri kaga badbaadayso waay cadaa bin abi rabax maxalqad ba ma kuma jirta maxaa dhaata halkaa sacad bin abi qaas haye yaa jooga halkaa ka soo gudub zayd bin xarisa a diradiraagu inuu yahay cadaab اlqabri mid lagu geli karo namaam waay qoladan abubakr asidiq radia allahu canhum haye ya taxriim annamiima waay cumar bn khadaab min dalaa'il nubuwa mucjisaatihi salى اllahu alayh wasalam anahu calima ana haadayn alqabrayn mucadabaan soo maha wadalika biwaasidati waxyin صaxiix cuثmaan ibn cafan imsaynu haynaa afar faa'ido waayo dagaal baa xaggan ka socobya haye cuثmaan cuثmaan waa qolada halkaa afrida ay cuثmaan xaggaas u xisaabsanya adiga waxaa lagu xisaabinaya jaabir bn cabdillaah arbeydi ka dhamaatay waay xasan binu thaabit ka soco ka hor uqaad codkaaga xadiiska rasuulka alay slat slam he naxariista u naxariisanayay marka ra'fat nabiy sala اllahu alay slm raxmatuhu wa shafaqatuhu liummatihi صaxiix fadl jaabir ibn cabdillaah saasa ah. aye qoladii halkaa gacanta ka taagaysa me a ah, stag ya dee codkay maqashihi soo gaadhsii codka noole isoo gudbay idinku qabrigu inuu jiro saxde waa masale muhiimade waa kuwa ugu muhimsan ku jira waay qoladiina waxaan idhahdaa mucaad ibnu jabal ha odan ha arrintaasi isaga inay gaar ahayd ee aanay cid kale la wadaageyn maxaad ka xageed ka qaadatay waayo muu odhan rasuulku aniga dabaday ha samaynina ah. dee sidaad ku ogaatay rasuulka alai slat slam dee isaga waa loo sheegay adiga yaa yaa kuu sheegay haye ya maxay ibn cabaas dadaalki ibn cabaas oo halku ku jiray ayuu weydiiyey marka cabdillahi bn cabas mu weydiin wuxu uhi faqaaluu saxaabadii <laughs> kale yidhi isba u dadaali wa kan inoo soo sheegay soo ma sheegi kuma jiro xabri hadi lumma haye asxaabtu fasaluu ahla dikri in kuntum lima facalta hada ya rasuul allah bay ka dhigantay allah maxaad saa u soo ma waa in la isweydiin karo masaaisha kugu cusub haye in umadda nebi maxamed lagu fitneynayo quburaha oo cadaabulqabri u jiro way faidada waa la sheegay lakin wad maaml haye nebi maxamed ku gaartay oonay cid kale la wadaagin way axsanta haye inay waajibtay kaadidii la iska hagaajiyo mar haddii cadaabuqabriba bay soo jiiday inay arrintaasi tahay waajib xadiiskii aynu soo dhiganay hadda luqa ku so dhiganay muxuu tilmaamayey tanazahu ah, min albowl faina caamat cadaab qabri minhu xadiis laftigiisu sidaa hadduu ka yar duwanaana way garay haye inuu rasuulku inoo sheegay waxyaalaha cadaabulqabriga sababaya laba ka mid a ah. soo maha cadaabulqabriga asbaab buu leeyahay haye inuu ummadiisa kula dadaalay in cadaabta ka badbaadaan inay cadaabta ka badbaadaan haye magacaantoodii ma sheegin waay waxaa soo aroortay in lagu tilmaamay saxaabigii la odhan jiray sacad bin mucaad <laughs> imuu sheegin rasuulka ala sla horta dad culimada qaar baa yihi waa yuhuud bay ahaan kuwane sida daahirkaa ah, muslimiin bay ahaanoo yaad aasteen buu rasuulku ku weydiiyey asxabta mase hebel iyo hebel ragga saxaabtii kamid a ah la sheegay ma fahamti hadday yuhuud ahaan lahayeen ama gaalo ahaan lahayeen ama munaafiqiin ahaan lahaayeen muu idhaahdeen kaadi iyo namimaa lagu ciqaabay muxuu sheegi lahaa h wax ka weyn talabaad waa laga khafiifinaya mu yihahda rasuulka alay isalaatu wasalaam markaa laakiin wuu asturay sida daahirka ah inkastoo riwaayad xadiiskaa kale tilmaamaya yaad aasteen mark ay sheegeen lakin iyaga laftigood ma odhan rag cayiman may sii sheegin saxaabiga lakin sacad bin mucaad mu ahaynoo saxaabigaasi isaga fadli gaara usoo arooray sida daahirka lakin culimada qaar bash waay haye inaan kaa dame adiga gacantaagee de ha xagga rasuulka raxmaddii rasuulka alayh isalatu salaam ah. inay ciqaab soo jiidayso way waa la sheegay laakin waa adigu maad maqlaynin baarak allah fik haye haye haye fadal inay laazim tahay kaadida in la iska hagaajiyo haye dadka dhexdooda wax sahlan bay ku tahay ya namiimadu waa maxay marka hadaba carif الnamiima eex aye ya waa dadka in la isku diro oo dadka seeba la iskugu diraya kanna waxbu ka soo qaaday kanna wuu geenaya oo haddii khayr ay tahay ka warran waxa loo geenaya ya ay sax wey a ninkan kaa horeeyaan u yeadhay haye adii fadhiso a a ya waa warkoo la qaado نقل الكلام bayn اnaas calى wajhi اfsaad على وجه wajhi ifsaad baa markaa qeyd muhiim ah soo maha haddii dadkii warka loo kala gudbinaya war si khayr ah laysa alkadaab ayuu rasuulku sheegay ala sla slam xadiis inaanu beenaalu ahayn qofka warka qaadaya yanmi khayran oo yubliqu khayran khayr gaadhsiinaya laakiin waa isku dirka hadduu ninkaasi warkaa uu sheegay uu xaqiiqa yahay ka warran been ba ahayn qof baa qof caaye ka soo qaad uu caayey maanta odhan buu caayey waxaa tiri waar dee maanta maxaad odhan lahayd af soomaaligan imika maxaa la dhaha midba mid baa kaa dhamaan waayo de <laughs> ninkii hebel uu kaa dhamaan waayo maantaho callaama <laughs> iyo samaaxa maxaa farqiga udhexeeya taa idinkaa baal insha allah ya waa istilaaxaad culimadu de ay adeegsadaan uno qofka cilmiga badan loo adeegso ya markaa samaxa iyo calimo ku baadh waa garata maxaad ku baadhaysaa samaxa iyo labadaa ficil kubacdaa baadhi doona insha alla saabuntu nijaasi taa wayna ka soo hadleen soo maha halkii ciidda ma maya oo ciiddana waa tacabud wax kalaa ku jira jermis meesha ka saaraysa way gaadhaan filaya so insha allah wayno beri insha allah